E waxaan dhahnay marka qaarkood oo luuqada laga hadlaayo qad yustakhdam adiddu wlmaqsuud bihi esh annaqiidu sababtoo ah hadda maarata isagoo ku arki doona inuu didka halkan uga jeedo istilaaxii mandiqiga ahaa uusan uga jir lakin istilaaxa luqawiga inuu uga jeedo oo didka in loo isticmaalo bimacnaa esh annaqiid in loo isticmaalo faina ibaata shayi nafyun lididdihi waaye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 xujaysto oo dood ku soo ooga man nafaahu kii maanta anfiyey ayaa wuxuu ku leeyahay biannahu midkaa aa sugtay yastalzamu tashbiiha tashbiiha ayuu ka dhalanaya anfi oo marka waa ashcarigii oo sifaatka xoogaa uu sugo muctasiligii wuxuu leeyahay baabkan isku baab maanaan ahayn sifaatka in badan waa anfinaysaa calashaan tashbiih kutusina asbaadii ma garan marka toddobadan le farqa noo dhexays toddobadan tuura kule tajsiim si aanan u noqon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 oo tashbiihna ay keenaan laakiin tashbiih tashbiih ka xun oo ah shay macduumhon jirin ama shay mumtanicahon dhici karin macduum waa shay markaa aan jirin laakiin inuu jiro dhici kara mumtanica waxa waa wax mustaxiila ah inay suurogalaan ma garad jamaadaadana waa wixii dhinsanaa ayagoo ka cararaaya tashbiih bilaxyaa ilkaamiliin tashbiihna si la sheegay kama dhalanayo sifada la sugo oo qadarka mushtaraga ah oo ashyaada isla wadaagaan oo tawaadu ay ku yihiin tashbiih kama dhalanayo marka tashbiihaan ka soo cararaynaa dhehen aan meesha jirinin marka tashbiih bilmacduumaad iyo maaragtay naaqisaad ayay ku shabaheen alla subxaana wa tacaala shiikhu waa kuusoo wada wuxuu ku yidhi waqad taqadama waxaa kuu soo hormaray anna maa yunfaa canhu subxaana wa tacaala alla wax laga anfinaayo yunfaa in la anfinaayo oo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 ma garan marka maadaama nafyigii keliya oon kamaal ayideyna naqsi uu ku sugan yahay haddii nafyi la dareeriyo waxay noqonayaa alla subxaana wa tacaala inaa naqsi aad u sugtido marka mutlaqa wailaa nafyigii waa inuu kamaal kale uu xoojinayo oo sifadan oo xun oo ceebta markii la nafiyey sifo kaloo haabita inuu markaas uu xoojinayo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 annaqid oo isticmaala fahuwa munazahun canhu wuu ka nasahan yahay wakadalika anawmu hurdadii iyo wasinatu gamaanyadii didu kamaali lxayaa nolosha oo kaamil did u tahay faina nawma akhulmowt hurdada waa walaal ayay mowdka la tahay wakadalika luquubu daalku naqsun fi lqudrati qudrada naqsi ku yahay walquwati walaklu washurbi wanaxwu dalika oo min alumuuri umuurtii kamida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 wa kullu man yaxtaaju cidduu u baahata ilaa man yaxmilu cid xambaarta ow yuciinuhu ama u kaalmayso calaa qiyaami daatihi inay nafsadiisu ay jirto ma garatay ow afcaalihi ama afcaasha uu qabanaayo waxa uu qabanaayo inuu hirgeliyo fa huwa muftaqirun ilayhi waxaas waa u baahan yahoo laysa mustaqniyan binafsihi mid keligii isku filan ma aha marka halkaas waxaad garanaya qaninimada alla subxaana wa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 wa kullu naqsin naqsi kastoo tanazahu canhu makhluuqun wa kullu naqsin naqsi kasta oo tanazaha canhu makhluuqun makhluuq ou ka nasahnaado nacam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 alqasdi waliraada tawxiidku tawxiidka uluhiya oo dhahay labada suuradood ee salaadaha aroortiina lagu bilowdo hamiinkiina lagu soo khatimaa lagu akriyaa witrka iyo ragcataa alfajr xalasan qofku inuu tawxiidkii ou saxo tawxiid alcilm maarata walmacrifa oo sifaadkiia qulhuwalla ay ka sheekaynayso iyo tawxiid alqasdi waaliraada oo qofku uu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 sida ibnuqayim dhihi jiray intuu ka sheekay cilmi badan qaadow dhahay maaragta yani iyadoo rakhiisatan zufad ilayk sidii gabar caruusadaha ah lagu soo kaxeeye maaragta iyadoo rakhiisatu latmaana laakiin haddaa tiraad aniga kutubahan ka baaraya wuxuu ku leeyahy hamsiin sana hadday kuu qaatana ma heli kartid nacam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 cashar mubashiriin biljanna ka midoo raabixulkhulafaa wuxuu ku waa nusqaamisay haddaadan wasiyigii iyo aadan dhihin iyo maarata suufiyadan waxay ku haddaad tira cabdulqaadir waa nin sheekha oo maaragtay saalixa waa nusqaamisay haddaadan qudbi iyo qaws iyo watad aada ku sheegin <laughs> marka kulluhu waxawaa abaatiil wa nacam rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi rusul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 lawaasimu daalikana ilaahay waa ka nasahan yahay waalkabadu kabadkii iyo waaltixaalu beerkayarihii wanaxwu naxwi daalika hunguryaalkii iyo hiya acdaau lakli washurbi ah faalhaniyu allaha qaniga almunazahu can daalika cuntadii ka nasahan munazahan wuxuu ka nasahay cala aalaati daalika wixii cuntada loo isticmaali lahaa dariiqay mari lahayd iyo maanta wixii dhaajasho garayla iyo waxaas iyo mindhiciradii waxaas oo dhan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 oo min annahu subxaana wa tacaala laa kufa lahu wax udhikama ma laha walaa samiya lahu mid maanta ma arkaysaa la magacahoo la kor noqon kara ma jiro walaysa ka milihi shay wax lamida ma laha falaa yajuusu ma bannaana markaas an takuuna inay noqoto maadaama wax lamida aan la arkin xaqiiqatuhu yacnii tiritaankiisa oo runta macnaa nafsadiisa ka xaqiiqati shayin min almakhluuqaat shay kale oo makhluuqaadka xaqiiqadiisa macnaa jiritaankiisa oo runta iyo daatadiisa cid kale daatada lamid ma aha iyo sifaatki sifaatkiisa lamid ma aha walaa xaqiiqatu shayin oo min sifaatihina shay qaaba sheege shay oo sifaatkiisa kamida oo runta dhabtaana ka xaqiiqati shayin oo min sifaati almakhluuqaati lamid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 wahaakada haddii caafimaad caafimaada suuragalna maa yajuusu calaa hada yajuusu calaa hada saas waay kaasoo ka wada jaaza alaa faina alxaqiiqatayni idaa tamaathalata hadday isku ekaadaan jaaza calaa kulli waaxidatin maa yajuusu cala aluqra ayaa ku bannaan wawajaba laha waxaa u waajibaya maa wajaba laha tuxitaa u waajiba wamtanaca calayha waxaa mumtanic ka a ah, mamtanac calayha maalan labada qof oo qof kaloo bini aadana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 inuu waajib wujuud noqdo iyo walqinaa deeqtooni fayakuunu shayu lwaaxidu wuxuu noqonayaa waajiban binafsihi hayra waajibin oo mar hadduu sifadii khaaliq ou qaatou lamid noqdana sida kuwa oo makhluuqaadkaa rabbi noqday dhahayo oo kale eh? wuxuu noqonayaa inuu sifaatkii makhluuq ou qaato eh? khaaliqin haddii makhluuqa lagu shabaho sifadii eh, makhluuq haddii alla lagu shabahana sifadii khaaliqa ou qaato makhluuqa haddii alla lagu shabahana ou sifadii makhluuqa qaato nacam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 tacaala allahu can qowlin culuwan kabiira kuwaas marka waxaan warka loogu badin warkoodu rawaaj badan ma lahan sida qaalimka marmar unbuu shiiku uu soo gelina laakiin koox raafidlo ahoo maarata hishaam ibnulxakam la yidhaahda iyo makuu may ahaayeen koox adiga maaragtay aa laga sheegi jiray iyo muqaatil binu salamaan mu aha nacam marka kooxdaasaa laga sheegi jira laakiin wax hadda socda maaha laakiin madhabka hirgalay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 juushada ha ka harinina <laughs> ninka juushulislaam intuu ka hara jaham la soo saftay atbaacdiisa isagaa khasaaray nacam eh, ibnuqayim markuu qasiidada uu soo wadi muxuu yidhi eh, haddii aad been ii sheegtou yidhi fa calayka ismul yani eh, ninkii fataanka kadaabkaaga dembigeeda adigaa iskale xoogaa qasal intuu soo waday oo yidhi maarata yani in kunta kadabtan bimaa xadatanii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 ayuu camal uu ku bilowday oo maaragtay khiyaalkii iyo dayfkii oo maaratay la munaasaconayo shiiku marka wuxuu ku leeyahay wahaadaa mimaa yuclamu waxa la ogaanayo waaye arrintaa oo tanziiha in maaragtay sidaa qawaaciddaa sahlan lagu sugi karo oo samcigii caqliga ay sugayaan ayagoon loo baahan qawaacidadii ay mucadiladu ay qaadeen wahaadaa mimaa yuclamu midda lagu ogaan karo wayo budlaanu qowli lmushabbihaati aladiina yaquuluuna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 waana loo baahan yahay waana yartahay marka haddaan tan dhex galno waxaa weeye cajisa intoo nagu dhacan kan ka cajisaynaa maqsuudkana waxa waaye qaybtan dambe waa laga maarmaan marka goormaan isugu nimaanaa shuu maanta waa iska fasax berri waa fasax arbaco khamiis iyo jumca waaba iska lahaydeen sabtigu ma okaya mase axadda axadda axad yah sabtiga xoogaa maalin caruurta iidaa la iska siiyo okay waktigaa rabtaan marka ma bacda duhur ma waktigaa ya bacda xoogaa dadaa soo daahay sideed saa shan ha dadaa macalimiina xoogaa xisooyin lehle marka sideed saac inoo noqona insha allah iyo yowm laxad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 bacdalcasar xawaal degsan yaheen waxaan soo helay risaaladii uu sheikhu shalay ii sheegay ilaaxu dalaala fi takriij wa taxqiiqi xadiidi alactikaafa ila fi lmasaajid alaat cilmiga waa la iska baxtiya hadba waxunbaad helaysaa sheikhaan waxaa la alwisaabi alwisaabi miya alwisaabi ayaa kalaalayaal rag oo xertiisa inay joogaan jazaahum llahu khayr waa ardaday sheekh waqbil ka aflaxday sheikhu waxuu bilaabay markii hore inuu xadiidka uu takhriijiyo xadiidka waxau keenay dariiqa hadda sanadka xadiidka waxaa wariyey saciid ibnu mansuur wuxuu ka wariyey sufyaan ibnu cuyayna can jaamic bin abi rashid can shaqiiq bin salima abi waa'il ninka la yidhaahdo waaye qaala xadaanaa xudayfa qaala xudayfa licabdillahi bni mascuud قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد ثلاثة masjid jamaca marka intaa waa shakuraawi saas camal marka sheekh albani kulley wuxuu ku daciifiyey intaan uu ku daray owqaaladaas ayaa ruwaad oo ayagoon ibnu ka warisa oo dhowr ah ayaan sheegay xadiidka marka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 cabdirasaaq asancaani isagoo mawquufoo wariyey sida musanadkiisa ku sugan iyo mucjab kabiir lidabaraani oo isaga ka wariyey rag badanoo cilalka yaqaanaha joogaan u malayna waa fahmaysa marka mar waa markii laga soo bilaabo alruwaad can xudayfa waxawey waa ibraahiim iyo shaqiiq abu wa'il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 marka haddii wax la raadiyo waxau dhahay sidaasna waxaa doortay in loo jeedo yani maaragtay eh, ictikaaf kaamila ah, oo sida masaajidka siduu shala u sheeg